بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصحاaبه أجمعين أmا bعd الاعتباar والمتاaبعاaت والشhواهد qال الناظم رحimه الله تعالى الاعتباar sbrka الxadيiث hل شhاarka raaw غyrh فيma xmل can shaykihi fain yakun shuurika min muctabarin bihi fataabicun wain shuurika shaykuhu fafawqu fakada waqad yusamaa shaahidan huma idaa matnun bimacnaahu ataa fashaahiduu wamaa khalaa can kulli daa mafaaridu wuxuu baabeeyey alicraabu alictibaaru walmutaabacaatu washawaahid ictibaarka waxa la yidhaahdo iyo mutaabacaadka iyo shawaahidda alictibaar waxaa la yidhaha shaqada la qabanayo xadiid fardi ah ama qariib ah inuu leeyahay mutaabic amase shaahid inuu leeyahay marka la raadinayo shaqadaas ayaa waxaa la yidhaahdaa alictibaar mutaabacaadna waa jamcu mutaabaca xadiidka qofkii layslahaa waa la gooni noqday wax kale oo la wariyo marka uu helo yaa mutaabaca la yidhaahdaa iyo shaahid labadooda marka mutaabacada iyo shaahidku dabcan farqi ma u dhexeeyaa laba si ayaa lagu kala farqiyaa sida ugu fiican waxay tahay xadiidka ee qariibka ah ee raawi ou la gooni noqday xadiidka qariibka ee raawi ou la gooni noqday raawiga uu qariibka ku yahay asaga laftiisa haddii nin la siman uu helo oo xadiidka la warinayo haddii la helo waxaa la yidhaha xadiidkaas wuxuu helay mutaabaca taama haddii asaga wax la siman la waayo laakiin sheekhiisa iyo shaykhu shaykhihi haddii ay helaan mutaabaco oo isagii waa waayey laakiin shaykhuhu baa wuxuu helay nin la wariyey ama man fawqa shaykhihi baa nin la wariyey helay marka waxaa la dhahaa iyadana mutaabacadaasi mutaabaca qaasira ama naaqisa laakiin saxaabigu waa hal mid ogow xadiidkaas marka saxaabiga iskale uu ka soo dhacaayo waa hal saxaabi baab mutaabacan joognaa markaas shaahidna waxaa la yidhaahdaa raawigii uu xadiidka qariibka ku noqday dartiis ee marka uu helo cid kale oo mutaabacayso ama yacnii cid kaleoo ku raacdo xadiidka la warisay waa helay ama asaga ha helo ama man fawqa sheekhihi ha noqoto laakiin saxaabi kaleo ka soo dhaca masalan xadiidku hadduu ahaa xadiid ibni cumar awel ninkaani xadiidkii uu wariyey uu keligiis fardiga ku noqday nin la wariyayaa la helay laakiin min xadiidi abi hurayra isagoo ah mar hadday saxaabadu kala duwan yihiin maxaa la dhahaa shaahid mar haddii saxaabigu uu mid uun yahayna ama mutaabaca taamay noqonay ama mutaabaca qaasiray noqonay waa la gartaan umalayna bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin mutaabacadii shaahidka farqiga u dhexeeya wuxuu yahay matniga haddii matnigu uu iswaafaqo matniga xadiidka mutaabaca la joogaa ama saxaabigii ha ka soo dhaco ama saxaabi kale ha ka imaado haddii matniga laakiin farqi oo u dhexeeyo alfaadda matniga haddii farqi u dhexeeyo waxaa la yidhaha xadiidkaas shaahidow helay marna macnaha faariqa waxaan ka dhignay saxaabiga waa sida ugu fiicanya marna waxaan faariqa ka dhignay matniga hadduu marka matniga isku hal lafdi ku imaado ciddou doonaba ha ka imaado saxaabigii waxaan dhahaynaa mutaabaco haddii saxaa yacni matnigu kala bedelmana oo furuuq ay timaadana waxaan dhahaynaa shaahid qowlka dambe saas mutaabacada marka taama iyo qaasiray leedaha waxaanoo dhan waxaa la fahmi karaa marka kutubta xadiidka lagu dul akhrisanayo leanna waxay ka buuxaan amhilada kutubta xadiidka ee waaweyn ama bukhaariga muslimka abu daawuudka tirmidiga markaasa waxaa la ogaan karaa yacni waxaa laga yaabaa inay qofka intaasoo mihaal ay soo marto ictibaarna maxaa la yidhaahdaa shaqada la qabanayo marka dariiqaas xadiidkan mutaabaco ma helay shaahid ma helay shaqadaa la dhahaa magaceeda alictibaar ayb halkan marka wuxuu leeyahay alictibaaru ictibaarku sabruka waa baaritaankaaga ama baxfigaaga alxadiida xadiidka aada baarayso hal shaaraka ma la wadaagsaday raawiihii raawigiisa ma la wadaagsaday raawin raawi oo hayrahu keyrkiis ah raawigiisa ma la wadaagsaday raawi keyrkiis ah fii maa kii xamala uu soo xambaaray can shaykhihi uu ka soo xambaaray wixii uu sheekhiisa ka soo khambaaray raawi kale ma la wadaagsaday fa in yakun haddii uu ahaado daaka raawi waa raawiga hadduu ahaado shuurika in lala wadaagay min muctabarin min raawin raawi xaggii lagala wadaagay raawiga oo muctabarin bihi ku isaga lagu ictibaar qaato ah muctabarin bihi marka waxay tahay mid asaga la mid ah mid ka sareeyana min baabi owlaa waayo soo maahna ninkan oo mutaabacada loo raadinayo ninkan oo wax la wadaagayo waa inuu asaga la mid yahay ama ka hadduu ka sarreeyana waaba sidii la rabay kasii fiican laakiin maxaa la diidaa inuu ka hooseeyo mutaham bilkadib waaye ama waa matruuk ama waa kadaab waxba mataraysa markaas muctabar ile muctabar bihi ma aha asaga nacam ayib marka fa fataabicu waay fa huwa isagu taabicun waay kaas marka naam kan wax raacay waa taabic fa taabicun wa in shuurika haddii lala wadaago shaykhuhu sheekhiisa haddii lala wadaago raawigii mutaabacada loo raadinayey oo xadiidka dartiisa ou qariib ku ahaa lahay sheekhiisaa lala wadaagay iyo fa fawqu iyo kasii kor sheekhiisa wixii ka koreeyo ay fa fawqu fa fawqahu fakadaa sidaadaasoo kale waaye isagana waa mutaabic waa waa taabic waa mutaabaca ayb waqad yusamaa in lagu magacaabaa la arkaa shaahidan shaahid shaahid in lagu magacaabaa la arkaa midkan ayb laakiin in taabic lagu magacaaba akar ah sheekha iyo sheekhu sheekha markuu helo mutaabaco in mutaabaco lagu magacaabo ayaa kaga badan shaahid in lagu magacaabo waqad yusamaa in lagu magacaaba la arkaa shaahidan shaahid uma intaa dabadeed idaa matnun idaa haddii ataa uu yimaado matnun matni haddii uu yimaado bimacnaahu matniga oo yani bimacnaahu hadduu ku yimaado ayb fashaahidu fahuwa huwa isagu ashaahidu waay haddii matniga uu raawigan qariibka dartii uu ku noqo xadiidka matniga uu warinayo matni lamid ah hadduu imaado ku macno ah ku macno ah fashaahidu shaahidu baad leedahay marka sidau ku socdo isaga hadda maxaa waaye faariqa taabic mutaabaca iyo shaahid wuxuu farqi uga dhigaa isaga hadda matniga qowlkii labaaduu raaca fa wamaa marka meeshan wusci baa ku jira wuxuu meeshii mutaabaco la dhahay in shaahid lagu idlaaqo waa dhacdaa meesha shaahid la yihahdo mutaabaco in layska dhaho waa dhacdaa walkullu walkhadbu sahlun ayb wamaa khalaa wixii ka marnaado can kulli daa kaagaas dhammaantiisa mutaabacayo shaahid wixii ka marnaado mafaaridu waaye waa mafaariid waa fardi marka wixii loo waayo mutaabacayo shaahid muxuu noqonaa fardi mihaaluhu tusaalihiisa wuxuu yidhi mihaaluhu low akhaduu ihaabahaa falafdatu dibaaqi maa ataa biha can camrin ila bni cuyaynatin waqad tuubica camrun fi dibaaqi factabad uma wajadnaa ayumaa ihaabii fakana fiihi shaahidun fi lbaadi tusaalooyinuu keenaa marka mihaaluhu mihaalkiisu low akhaduu ihaabahaa xadiidkaas waay low akhaduu ihaabahaa xadiidkaas waay falafdatu dibaaqi dibaaq magdeynta lafdigeeda maa ataa bihaa lama imaanin can camrin camar xaggiisa kalama imaanin camarkuna waa camru bnu diinaar waay xaggiisa kalama imaanin ila bnu cuyaynatin ibnu cuyayne maahan ibnu cuyayna keligii unbaa ka wariyey camru bnu diinaar lafdiga dibaaqa iyadoo ay ku jirto waqad tuubica camru camar ibnu cuyayna lama mutaabacaynina camaraa la mutaabaceeyey waqad tuubica waa la raacay camru bn camar fi dibaaqi waa lagu mutaabaceeyey factadada waa xoogeystay marka mutaabacadaas maxay noqonaya marka taamane amse qaasira qaasira waa leanna mutaabacada waxaa helay man fawqa ibni cuyayna uma markaa dabadeed wajadnaa waxaanu helnay ayumaa ihaabin xadiidkaasaan helnay fa kaana shaahidun shaahid ayaa fiihi dhexdiisa ahaaday fi lbaabi baabka dhexdiisa ayb waxa dhanna marka waxay ku wareegayaan ibnu cabaas xataa ayuma ihaabin dubiqa faqad tahur waxay ka imaanaysaa marka yani camr bnu dinaar xadiidka cataa uu ka warinaya can ibni cabaas hayru cataa can ibni cabaasna marka wuxuu wariyey ayumaa ihaabin lafdigaas ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur ayb marka ayumaa ihaabinta marka macno ahaan matniga waa kala duwan yihiin soo saada ku wado ayumaa ihaadin dubiqa faqad dahur lafdigaas matniga sidaas ah iyo matnigii hore low akhaduu ihaabahaa waxay ku timid waxay jiidaayeen ri baktisay ay jiidaayeen markaasuu yidhi hallan yani hal intafactum biihaabihaa ama low akhaduu ihaabaha low akhaduu ihaabahaa maqaarkeeda hadday maqaarka hadday ka qaadan lahaayeen yani waa fiicnaa lahayd marka taas waxay ahayd ri mucayana moogtahay xadiidkan dambena ayumaa ihaabin ri-iyo keyrkeedba waay xagga marka matnigu macnahaan waa kala du yani matni macnahaan waa isku mid oo labaduba waxay sheegayaan uu neefka in la magdaysan karo lafdi ahaan lak waa kala duwan yihiin midkan marka ayumaa ihaabinna wuxuu ka dhigay shaahid low akhaduu ihaabaha wixii ku yimaadayna wuxuu ka dhigay mutaabaco geliyey sida ugu fiican laakiin mihaalka ugu fiican waxa uu yahay mihaalka ibnu xajar uu nusatu nadarka ka bixiyo xadiid shaafici uu warinaayo can maalik waxa uu ahaa xadiidku sumu liru'yatihi waaftiruu liru'yatihi fain guma calaykum faakmiluu halaaثiina saasoo kale uu shaafici wariyey inta kale waxaa la yidhi hayru shaafici xadiidka wuxuu dhahay faqduruu lahu faqduruu lahu ayay wariyeen inta kale lafdigan faakmilu waxaa la yidhi waxaa la gooni noqday shaafici mutaabaca la raadiyey shaafici mutaabacou helay cabdullaahi bnu maslamat alqacnabiy ayaa mutaabaceeyey lafdigaas fakamiluu halaaiinow keena isagana marka shaafici lafdigii ikmaalka waa lagu mutaabaceeyey mutaabacadaas maxaa la dhahaa taamo leanna xadiidka waxaa la yidhi shaafici baa la gooni noqdo qariib uu ku yahay la rabay in la dhaho shaafici cabdullahi binu maslam oo la siman uu helay mutaabacadiisu taamo waay marka ayb haddana mutaabaca wuxuu u keenay qaasira oo man fawqa maalik ayuu mutaabaca u keenay mutaabaca qaasira haddana shaahid buu u keenay oo ibnu khuseyme iyo uu werinayo waxbuu u keenay nushadaa lagu sheegi jiray tusaalahaas hadaad nushada u laabataan tusaalaha ugu fiican waa kaas ayb marka xadiidka kale wuxuu ka imaanaya min xadiid ibni cabaas ou noqona ama abi hurayra u noqona kii horena xadiid ibni cumar oo ahaa waa kaas marka ayb marka wuxuu yidhaha alictibaaru ictibaarka sabruka baaritaankaaga waa alxadiida xadiidka aada baarto hal shaaraka ma la wadaagay raawihi yacni raawigiisa raawin hayrahu raawi aan asaga ahayn ma la wadaagaa xadiid fii maa kii uu kula wadaagaa xamala uu ka soo qaaday raawigu can shaykhiga uu kasoo xambaaray fa in yakun haddii uu ahaado daaka raawi raawigaasi shuurika in lala wadaagay min muctabarin min raawin raawi xaggii lagala wadaagay muctabarin bihi isagoo kale lagu ictibaar qaato meeshaas marka waxay kutusaysaa raawi kasto ictibaar ma galo walidaalika mar badan kutubta jarxiga iyo tacdiilka waxaad ku arkeen fulanun laa yuxtaju bihi ama waa sidaas inta la jarxu la saaray yuctabaru bihi laa yuctabaru bihi ayaad ku arkeen marka raawi kastaa shaahid inuu gala ma aha ama mutaabaca oo galo ma kan marka muctabarkaa waa kee waa raawiga ama yacni sayulxifdi uu ku jiro sawlxifdi uu ku jiro ama uu ku jiro markaa yacni eh, awhaam raawiga lagu tilmaamo kale waxyaabaha sidaas oo kale aduu inta uu daciif ugu yaryahay wuxuu daciifka kasii hooseeya hadduu noqdo mutaham ama matruuk ama munkaru lxadiid haddii la yidhaahdo ama waahin bimara iyo waa imaan doonaan kuwaas ayagu ictibaar ma galaan ma galaan waxaad ku arkay marka saniica culimada waa kala duwan yihiin oo xadiidka qaar waxaad arkaysaa axaadi iyagu shaahidka iyo iyo iyo mutaabica ay qaadanayaan oy xadiid ku xasaninayaan waxaad arkaya inuunan gaarsiisnayn heerkaas oo wax lagu xasanin karo bacdu ahli lcilmina marka yacnii shaahidkoodu meeshaas marka mar walba taxsiinka xadiidka waa sababta aadna isugu khilaafo waayo waxaa laysku khilaafaa raawiga xadiidkan layskuma khilaafsano mutaabaca iyo shaahid xadiid waxma u tari karaan inta badan ma laysku diidana laakiin mutaabacadaani sax ma tahay mase ma aha muctabar bihi ma yahay raawigan mase ma aha wax laysku khilaafaa kaas bacdi naas marka waxaan yani sanaacadan xadiidka aan aqoonin waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaha shaahidaa loo haayaa unbuu ku leeyahay shaahidkaa loo haayay marka shaahid marka muctabara ma yahay wax laysku haaya hadda suyuudi oo kale saniicuhu waxay tahay mutahamka xataa waxbuu ku xoojinaa waana khilaafay culamaa ulxadiid intooda badan waa khilaafeen alfiyadiisana waa ku sheegaa isaga wuxuu leeyahy daciif uu kusoo gaaraa bal inuu yartaqi ila alxasan inuu ku gaaraa laga yaaba culimada mucaasiriinta qaarkood laftooda taxsiinkooda tasaahulaa ku jira waxaad arkaysaa raawi maalan majhuululcayn oo kale ah ama mid kaba daran oo munkarulxadiid la yidhi ama ku kasii daran inuu mararka qaar wax ku xoojinayo bal mararka qaar waxaa laga yaabaa in aayad ay ku xoojinayaan aayad qur-aan xoogaa sanaacada marka kolley xadiidku ma u badno saas ma u badno ayb meeshaas marka eh, fain yakun shuurika min muctabarin bihi fataabicun waay marka taabic hadduu raawiga helo mutaabaca taama waay marka wain shuurika shaykhu haddii lala wadaagsadana fafawqa iyo kasii korfo fafawqahu fakadaa waay saasay kula mid taha oo mutaabaco iyadana mutaabacadaasuna waa qaasira waqad yusamaa midkan dambe waxaa la arkaa in lagu magacaabo huwa isaga shaahidan in lagu magacaabo uma intaa dabadeed idaa matnun idaa haddii ataa uu yimaado matnun matni haddii uu yimaado bimacnaahu uu ku imaado xadiidkii macnihiisa uu ku imaado fashaahidu shaahid bas intaas waa soo ku kala saaray saxaabiga marka hadduu rabo ha kala duwanaado ama waka isku mid ha ahaay wamaa khalaa wixii ka marnaado can kulli daa kaagaas dhammaantiis wixii ka marnaado mafaaridu waaye mafaarid mihaaluhu mihaalkiisa low akhaduu ihaabaha hadday qaada lahaayeen lakaana xasana fa lafdatu dibaaqi lafdiga dibaaqa maa ataa bihaa lama imaanin can camrin xaal ou camar ka warinayo ila bnu cuyaynatin unbaa um la yimid ibnu cuyayna un um bis ayaa la yimid wasniga unba um hadda uu u saaraa tanwiinta ayb waqad tuub waqad tuubica waa la mutaabaceeyey camrun camar mutaabaca qaasira waay marka fi dibaaqi baa lagu mutaabaceeyey dibaaqa xadiidkaa uu ku jira factadada waa xoogeystay uma wajadnaa waxaanu helnay intaa dabadeed ayumaa ihaadin xadiidkaasaan helnay fa kaana wuxuu ahaaday waxaa ahaaday fa shaahidun shaahid ayaa fiihi dhexdiisa ahaaday fi lbaabi baabka dhexdiisa intaa marka waa alictibaar walmutaabacad washawaahid halkaa kaga baxay waana baab marka jamcu marka duruqdan la jamciyo unbaa la ogaan karaa faa-iidada ay leedahay marka mutaabacadii shaahidku waa maxay mar xadiidkaa ku xoogeysto xadiidku daciif u ahaan lahaa xasanuu ku noqonaa mar xadiidka ayaa wuxuu ku noqdaa saxiix oo saxiixu ligayrihi buu kusoo gaaraa mar kalena faa-iidada uu leeyahay waxay tahay waxaa laga yaabaa in xadiidka ma macnihiisa lagu ogaadaba min baabi tafsiir iyo waxaa laga yaabaa matnigaani kala duwanaanshaha matnigu lafdina inuu macno weyn ou bixiyo lafdi kalena macno weyn uusan bixinin marka duruqda markii la jamciyo mutaabacaadkan inta la raadinayo xataa matniga xadiidka iyo diraayada waxbuu ka faa'iideynaya walidaalika kulamaa xadiidka la raacraaca duruqdiisa kulamaa macnihiisana loo dhowaanayo ayb ziyaadat hiqaat ayuu hadda galay markaa waqbal ziyaadat الhiqaati minhum wman siwaahum facalayhi اlmucdamu waqiila laa waqiila laa minhum waqad qasamahu shaykhu faqaala man farad duuna hiqaati hiqat khaalafahum fiihi صariixun fahwa raddun cindahum aw lam yukhaalif faqbalanhu waddacaa fiihi اlkhatiibu اlاtifaaqa mujmaca aw khaalafa اliطlaaqa naxwu jucilat turbat اlardi fahiya fardun nuqilat fashaafici waaxmed اxtajaa bida wاlwasl wاlirsaalu min da ukida lakina fi lirsaali jarxan faاqtadaa taqdiimahu warudda warudda ana muqtadaa hada qabuulu lwasli id fiihi wafi jarxi cilmu zaa'id lilmuqtafi baabkan marka ziyaadatu hiqada leraa waa baab fani aada muhiim u ah waayo tacaarud اlwasli wاlirsaalina meesha uu soo gelaya halkan waay markaan marayna tacaarud اlwasli wاlirsaal waa sheegnay sababta uu xagga u geeyey laakiin halkaanu ku fiicnay ayb ziyaadatu hiqada marka matnigana waa gashaa sanadkana dabcan waa geliye <clears throat> waana fani latiif ah waayo cilalku inta badan ziyaadaadka iyo waxyaabaha ziyaadatu hiqada iyo iyo cilalka khafiga ah iyo waa ku badan tahay dariiqa marka ay maraan eh, marka qaacidadeeda la sheego ziyaadatu thiqana waxay tahay saddex yacni dariiq ayaa jirto in la aqbalo mutlaqan raawiga ama asaga ha iskhilaafo ama keyrkii ha khilaafeene mutlaqan in la aqbalo dariiqadaas marka waxaa ku socdaan usuuliyiinta fuqahada dariiqadaasay ku socdaan alimaamu الnawowina saniicuhu saas waay saniicu alimaam الnawowi waa sidaas oo waxaad moodaa waxaa ka qaaliba aziyaadatu min ahiqati maqbuulatun fuqahada dariiqaasay u badan yihiin qaar kalena waxay leeyihiin mutlaqan ma la aqbalaayo waqiila laa midoo dhahayo ma la aqbalaayo sideedaba qowl saddexaad wuxuu leeyahay raawida keligiis hadduu iskhilaafo lagama aqbalayo qilatu dabdiyi tusee amaa hadduu keyrkiis laakiin uu la imaado ziyaadada yuqbal waa la aqbalaa xadiid oo waxaa laga dhigaa gooni oo keligiis u taagay laakiin dariiqa dariiqada muxadisiinta ay maraan oo shaaficina uu asal u yahay waxa ay tahay in la yidhaahdo qaacidda mutarida inaan la siinin ziyaadada hal qaacido ay isada soconaysaa ma jirto oo marka waxay tahay yani anlaa yuxkama calayha bixukmi mutarib min alqabuuli waraddi xugun joogto loo siinaayo male oo aqbalid iyo radin a loo siin maayo bal yurajixuuna maca alqaraa'in muxadisiintu waxay la rajaxaan hadba qaraa-inta fiiranaya qaraa-inta ayay fiirinayaan mar ziyaadaday rajaxayaan marna waxay rajaxayaan ziyaada la-aanta oo ziyaadaday shuduud ku xukumayaan qaacida marka mudarida ma jirto waayahay kaasaa marka alimaamu shaafici uu tilmaamay ibnu xajarna nushada waat waa ka ku sheego yidhaahdo yacni culamaau lxadiid sidaasay ku tageen arbaabu ulcilal weliba abu xaatim abu zurca bukhaari axmed bin xambal tirmidi abu daawuud shaafici aimado dhan waxaa la yaable buu leeyahy marka shaafici oo caddeeyey arrintaas haddana atbaacdiisii fuqahada ahayd inay dhahana ziyaadatu min athiqati maqbuulatun ay iska idlaaqaana la yaab isagaba ma idlaaqaayo shaafici haddii ziyaada la-an raawigu haddii uu yacni naqsiga isaga ziyaadada waa kwaa ka hadalnay naqsiga iyada ka warran naqsigu dhib cillo ma leh bal naqsigu wuxuu tusaa ziyaadatu taxari raawiga hadduu ka cabsado ziyaadada oo uu nuqsaan mar walba uu ku keeno nuqsaanta waa laga aqbalaa isaga nuqsaantu taxari baa ku jiro imaam isaga ah, abu camar ibnu salaax saddex saddex noocuu ka dhigay ziyaadatu hiqa isaga nooc wuxuu yidhi an takuuna mukhaalifa ziyaadadan waa la fiirina inay khilaafayso ragga kale waxay wariyeen ama asaga riwaayadiisa kale oo naaqiska ah inay khilaafayso ay ka hor imaanayso kow idaa kaanat mukhaalifa muxuu yidhi fa xukmuha raddu waa la radinaa waa munaafiya inay tahay nooca labaad waxay tahay anlaa takuuna munaafiyatan waxba ma anfinayso wax mukhaalafaana lama imaanayso middaas isaga marka wuxuu yidhi fa xukmuhaa alqabuul waa la aqbalaa ilaa xadiid hor leh hadduu la imaan lahaa waa laga aqbali lahay soomaa nooca saddexaad waa nooca uu yidhi beyna beyna waxay leedahay shabah mukhaalifada shabah kalena waa leedahay oo inay wax waafaqaysa inay inay wax khilaafaysana waa u eg tahay inay wax waafaqaysana waa u eg tahay ziyaadada noocaas marka beyne beynada ah wuxuu ku misaalinaa hadda kitaabka riwaaya xadiidkii waxay ku timid lafdi caama ziyaadada waxbay takhsiisine ama ziyaadada waa muqayida waxbay qeydaysaa ziyaada la-aantuna idlaaqaa ku jiro si haddii loo fiiriyo taqyiidkanu waa khilaafaa soomaa kii hore ilaa waxyaabo kii hore ku jiro saara isaga oo meesha ka bixina dhinacaas marka laga fiiriyo mukhaalafaa jirto dhinac kale marka laga fiiriyana waa tafsiir soomaha maa tafsiirkuna waxma khilaafayo beyne beyne marka saasaa loo yiri wuxuu ku mihaalin doonaa xadiidka xudayfa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran dhulka waxaa la igaga dhigay meel lagu tukado iyo wax lagu dahaaro qaato ayaa la iga yeelay xadiid kalaa wuxuu ku yimid marka isla xadiidkaas abu malik sacd bnu طaariq alashjaci can ribciyi bni xiraash can xudayfata wuxuu wariyey wuxuu yidhi wajucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa lii tahuuran wa turbatuhaa yokeen wa turbatuhaa waxaa ku jira qeyd sooma dhul marka la yidhaha awal dhulku ciidna waa noqon karaa ciid la-aanna waa waxa ciid la-aanna waa noqon karaa turbadii marka baa laga soo reeba laga soo qaatay kaasoo kale marka xadiidka asalka waa idlaaqaa ku jiro ama cumuum ziyaadaduna waxay keenaya takhsiis ama qeyd ayaa ku jira midkan see loola dhaqmaa marka midkaas wuxuu leeyahay marka yaduruuna maca alqaraa-in qaraaintaa intaa lala qaacido male isagana hadba qaraa-intaa loo fiiriyo laakiin saniica kutubta xadiidka aan ku aragno waa ka duwan yahay xadiidkii oo macno ahaan wax ziyaadadii oon waxba khilaafaynin oo haddana la cilaynayo ad arkeen ziyaadadii hadda fal oo kale eygu hadduu weelka midkiin weelkiisu hadduu ka cabo fal yuriqhu ha daadiyo ziyaado waayo qaarkood ay marka dhahayaan shuduud ay ku sheegayaan kor iyo hoosna waa la daadilahay weelka lama nadiifi karaba mar marka muxadisiintu ayay uma fiirinayaan lafdigaani munaafin ma yahay mase aan u fiirin maayaane ma sugnaado ma sugnaan inay ka fiirinayaan ayb meeshaas marka siyaalkaas u kala qaadaya ayb wuxuu yihi marka waqbal aqbal ziyaadaati hiqaati ragga hiqaadka ah wax ay ziyaadiyeen aqbal minhum iyaga xaggooda ka aqbal yani minhum min ahiqaati anfusihim waayo wax ay iyagu naftoodaba ziyaadiyeen maxaa laga wadaa marka minhum marka la leeyahay ayagaa iskhilaafay ninka hiqa wa marna ziyaadadou keenay marna ziyaadadii ma keenin waa khilaaf min nafsihi ah yani qofka iqada min nafsihi haddii uu ou yacni ziyaadada uu la imaado oo asaga uu iskhilaafaayo aqbal waman siwaahumna ka aqbal waman axadkii siwaahum iyaga ka soo haray waa ma hayruhu waay waman siwaahum taha u fahmin in laga wada daciif minhum waxay tahay iqada isaga laftiisa iskhilaafayo waman siwaahumna hiqadii hiqo kalaa khilaafaayo ama waa badan yihiin nin hiqa ah oo iyagoo kale ahaa khilaafaayo waman siwaahum taas facalayhi kan korkiisa almucdamu culammada badankood kanay korkiisa ay yihiin khadiibulbaqdaadi sidaasuu sheegay fuqahada iyo saan u badan laakiin muxadisiintu saan ma ah uma badno wa qiila waxaa la yidhi laa maya ma la aqbalaayo mulaqan laa yuqbalu mulaqan sideedaba ayb qowm ayaa laga xikaayooday wa qiila waxaa la yidhi laa minhum iyaga lagama aqbalaayo qowlkan saddexaad laa minhum markuu leeyahay hiqada markuu naftiisa iskhilaafo ma la aqbalaayo laakiin qof kale oo hiqaa markuu khilaafo waa la aqbalaa waqiila waxaa la yidhi laa minhum laa laa tuqbalu ziyaadadii laga aqbali maayo minhum iyaga qofka hiqadaa laftiisa markuu asaga iskhilaafo oo taaratanna uu la imaado oo taaratanna ounan la imaanaynin ma la aqbalaayo markaas fasam yani qasamahu shaykhu qasamahu qasama wou qeybiyu isagaa shaykhu sheekhii baa qeybiyey ibnu salaaxu ka wadaa faqaala waxa uu yidhi maa wixii infarada uu la gooni noqday qofkii iqada ahaa duuna iqaati uu kala gooni noqday iqaadka kale faqaala waxa uu yidhi dhammaa wixii infarada iqatun hiqo uu la gooni noqday duuna iqaati uu kala gooni noqday iqada oo khaalafahum uu khilaafay fiihi wixii uu la goonida noqday ay fii man farada fiih wixii uu la goonida noqday ou ku khilaafay sariixan si cad oo ugu khilaafay weliba si cad oo aan lahayn tacasuf iyo uunan ku jirin fa huwa isagu raddun marduudun ku la celinaayo waay markaas cindahum cinda almuxaqiqiina muxaqiqiin agtooda waayahay oo wuxuu leeyahay maa wixii infarada hiqatun hiqa uu la gooni noqday duuna iqaati uu kala gooni noqday hiqaadka kale khaalafahum fiihi kaasoo uu ku khilaafay ama hiqaha oo khaalafahum khilaafay fiihi muxuu ku khilaafay fii man farada bihi wuxuu la goonida noqday uu ku khilaafay sariixan weliba si sariix oo ah u khilaafay ayb ama waxa uu la gooni noqday baaba wuxuu khilaafay wixii kuwa kale ay wariyeen sariixan si cad oo sariixa sariixa marka muxuu ka wadaa bixaysu laa yumkinu ljamcu maba la jamci karaa bixaysu laa yumkinu ljamcu fa huwa raddun kaas waa marduudun kula radiye waaye cindahum iyaga agtooda ow amase lam yukhaalif ama ma khilaafinba noocii labaad ziya wixii uu la goonida noqdo ziyaadada uu la noqday ma khilaafin fiqaadka ayb oo ma khilaafin macnuhu waxay tahay ama khilaaf sariixa ma khilaafinba ama maba khilaafayaba sideedaba faqbalanhu aqbalu ku yiri kaa aqbal ayb ow lam yukhaalif faqbalanhu aqbal wadacaa wuxuu sheegtay alkhaiibu khaiib fiihi fii qabuuli hada alqismi qeybkan aqbalitaankiisa alitifaqa buu sheegtay itifaaq ayb mujmacan xaal uu yahay mid lagu ijmaacay saasuu sheegtay khaiib labaan hadda sheegnay soo maa laba nooc haddii ziyaadadu ayna waxba khilaafaynin ijmaacu khaiib sheegtay waa la aqbalayo ibnu salaxna aw khaalafa ama wuxuu khilaafay alilaaqa ilaaq ayuu khilaafay ziyaadadii baa marka waxay khilaafaysaa matni ilaaq uu ku jiro kii saddexaad waana marka waxaa lamida ilaaqa waxaa lamida cumuumka iyo wamaa ila dalika aw khaalafa ama wuxuu khilaafay alilaaqa buu khilaafay naxwu jucilat turbat اlardi dhulka ciiddiisa waxaa laga yeelay xadiidkii ahaa fahiya ziyaadatu turbaha fardun waa fardi nuqilad waa lasoo guuriyey ayb oo marka ziyaadatu turbadaasi waa fardu nuqilad waana waxaa la gooni noqday abu malik sacd ibnu sacd ibnu طaariq alashjaci can ribciyin can xudayfa riwaayaadka inta kale xudayfa wajucilat liya alardu masjidan wadahuuran bay dhahayen marka ziyaadadii turbaa ku jirta fashaafici shaafici iyo wa axmedu iyo axmed ixtajaa waxay xujaysteen bidaa bay xujaysteen kan ixtajaa bidaa marka maxaa laga wadaa ishaarada waxay ku dhacee turbada wajucilat li lardi masjidan wa turbatuhaa lii tahuuran ay xujaysteen shaafici iyo axmed marka maxay dhaheen tayamumku wuxuu ku ansaxaa un ciid kanay marka ziyaadadan qaateen macnaa waa xujaysteen ayb ayb marka turbadu hadda iyado lafteeda mafhuum ma leedahay mise mafhuum ma laha ibnu daqiiq wuxuu yidhaahdaa wa marka la leeyahay turaabtu mafhuumkeeda haddii la qabto wuxuu noqonaa mafhuumu laqab mafhuumu laqabkuna waa min adcaf almafaahiim uu ka mid yahay mafhuum laqab waayo turbatuhaa ciid haddii la sheegay macnaha ama dikru bacdi afraadi alcumuum unbuu iska yahay ma ahane ma saasuu yuu ka dhigaa laakiin wasfi inay wasfi yani inuu noqon karo oo mafhuum yeelan karo baciid maaha aha ayb fashaafici axmedu ixtijaa waxay xujaysteen bida ay bi hada lmasiidi ziyaadadaan xujaysteen intaa marka kanna tusaale wuxuu uga dhigay midka beyne beyna waalwaslu wasliga iyo walirsaalu irsaalka min daa kan xaggiisa ayaa ukhida laga qaatay waalwaslu iyo walirsaaluna markay iskhilaafaan ukhida waa ukhida waa la qaatay min daa kan xaggii dhacon oo macnaha waxay tahay wasl iyo irsaal hadday iskhilaafaan baabkan leanna wasligu waa ziyaado soo maa wasligu ziyaaduu noqona waxaa lamid a ah rafci iyo waqfu rafcigu waa ziyaado baabkaanay gelayaan laakina fi lirsaali laakiin irsaalka dhexdiisa jarxan ayaa ku sugan jarxi irsaalka see jarxi ugu sugan yahay mursalka lama aqbalayo see soo maha mursalku waa macduudun waxaa lagu tiriyaa daciif ayaa lagu tiriyaa mogta macduudun fi daciif laakina fil irsaali irsaalka dhexdiisa jarxan baa ku sugan faqtadaa marka wuxuu keensaday taqdiimahu horumarintiisa mar hadduu jarxi ku jiro jarxi iyo tacdiilna kee la hormarin jiri jarxigaa la hormarin jiri waa noo imaan doonaa qacdada saasuu leeyahay ayb irsaalkii jarxi baa ku jiruu leeyahay maadaama uu jarxu ku jiro faاqtadaa taqdiimahu in laga hormariyo taqdiimkiisau keensaday marka in la hormariyo warudda kamaa ana aljarxa muqadamun cala tacdiilihi warudda warkaa waa la radiyey warudda waa la radiyey lirsaali irsaalka horumarintiisa waa la radiyey isagana maxaa lagu radiyey ana muqtadaa haadaa kan wuxuu keensanayaa ana muqtadaa haadaa kan muqtadihiisa qabuulu lwasli wasligii in la aqbalo ayuu keensanaa id cilo eh fiihi dhexdiisa waxaa ah isaga dhexdiisa iyo wa filjarxi iyo jarxigaba marka jarxiga tacdiilka laga hormarinaayo wasligan laftiisa marka irsaalka laga hormarinaayo waxaa ku sugan cilmun zaa'idun cilmi zaa'ida ku sugan lilmuqtafi lilmutabici buu ugu sugan yahay yani wuxuu rabaa inuu ku dhaho sideedaba aljarx lmufasar muqadamun cala atacdiil maxaa horta loo yidhi lianna aljaarixa lana cinda aljaarixi ziyaadata cilmin soo maha jaarixa cilmigu haayaa oo cilmigiisu marka waa maxay raawigan ninkan markuu yidhi ninkan waa mucaddal waa fiqo ninkan kalaa soo booda waa daciif sayi-ulxifdi buu yidhi ninkan marka cilmi oo jaarixa oo wuxuu haayaa kan uusan ku ogeyn ninkan saasaa loo aqbalay soo maa wasliga iyo irsaalka u imaado ninka waasilka cindahu ziyaadatu cilmin isagana waa sababta ku dhiirigelisa inuu xadiidka wasliyaba inuu cil maa la dhaho marka ziyaadatu cilmin waayo ninkan ayuu haayaa waasilku ninka wasliga waasilku cilmi kana cilmi la aan gaayatu maa fiihi ninka oo mursilka ah gaayatu maa fiihi xadiidkan aniga ciddii aan ka maqlay ma ogi gaayatu maa fiihi macnaha waa inuu qaala rasuulullah markuu yidhi ciddii uu ka maqlay iyounan sheegin ama ma oga ama lama oga waayo gaayatu maa fiihin la ogeyn baa looga tegay sooma wasligiina ninkan yidhi yani can fulaanin can abi hurayrata can innabiy ninkan yidhina waxbuu ziyaadiyey ziyaadaduna cilmibay ka imaaday xaggeeda maaha saas ma dhaho marka haddii la yidhaha irsaal ayaa wasli looga rajaxay ziyaadatu cilmin wasliguna waa in irsaalka looga rajaxo ziyaadatu cilmin lanna maca alwaasili cilmun saasuu ka wada marka waalcilatu fi taqdiimi ljarxi maa fiihi min ziyaadati اlcilmi laa kownuhu jarxan inuu yahay ma aha jarxin mujarad inuu iska yahay wahiya mawjuudatu fi lwaslina waa laga helaa marka ciladaas arrintaas sababkaas laa maca alirsaali fa muqtada alqiyaasi calayhi marka wuxuu keenaa haddiiba jarxi iyo tacdiil wax laysaga qiyaasanayo waa wasliga ha laga hormariyay marka irsaalka lan haddii jarxi iyo tacdiil la yidhi jarxigaa jarxi iyo tacdiilku markay iskhilaafaanba jarxigaa la hormariyey haddii la dhaho arrintaas marka haddii laga dhiganayo asal oo la rabo in mas'aladan wasli iyo irsaalka yacni looga dhigo maqiis ay noqoto kanna maqiisu calayhi laga dhiganaayo wuxuu leeyahay marka waxaaba ka imaanaya wasliga marka in la hormariyo leanna jarxi sababta tacdiil looga hormariyey ziyaadatu cilminay ahayd wasliga iyo irsaalkuna wasligaa ziyaadatu cilmin oo ku jiraa warkiisa saas waay marka macnaha ayb warudda waa la radiyey taqdiimkaas in irsaalka la hormariyo ana muqtadaa haadaa kan muqtadihiisa waxa uu keenayo <clears throat> oo yani muqtadaa haada marka waxay tahay irsaalka yani irsaalka la hormarinayo jarxigii baa tacdiil laga hormarinayo kaa marka ana muqtadaa haadaa kan muqtadihiisu qabuulu lwasli waayo wasliga in la aqbalo id cilaha fiihi wasliga dhexdiisa iyo wafil jarxi iyo jarxigaba shayga ay wadaagaan waay mogta cilmun baa ahaaday dhexdiisa labada marka laysu qiyaasanaayo waa in marka shay jaamic oo labadooda kulminayo cilo jaamica inuu leeyahay soo maaha ciladii jaamicada waa cilmigii id fiihi wafi ljarxi cilmun baa ahaaday zaa'idun zaa'ida lilmuqtafi lilmutabici midka raacayo ugu sugnaa alafraadi afraadi halkan fardigu uga hadlaa marka alfardu qismaani fafardun mطlaqa wa xukmuhu cinda shuduudi sabaqa alfardu fardi qismaani laba qeyb waay fafardun fardi muطlaqan ayb yaأtii muطlaqan waa imaanayaa muطlaqan xaal u yahay isagoo la ilaaqay wa xukmuhu xukunkiisuna kaasi cinda sabaqa waa soo hormaray cinda shuduudi buu noogu soo hormaray kaas fardiga mutlaqa ah shaadkuu noogu soo hormaray ayb kaas marka waa mid walfardu binisbati ibnu xajar asagade nuqbaha wuxuu ku yidhaahdaa fardiga mutlaqa idaa kaanat alqaraabatu fii asli sanad fardi mutlaqou dhahaa isaga istilaax kale kan hadda marka wuxuu ujeedaa waxay tahay eh, waradda maa qaalaa bifardi hiqa wadu shuduudi maa yukhaalifu hiqa fiihi lmala shaafici xaqaqa abyadaas wixii uu ka soo yiri waay qaar baa waxay dhahayeen waxay raawin wariyaa waa shaad ku tilmaami jiray alfardu fardigu qismaani waay fa fardun fardi yatii waa imaanaya mutlaqan xaal iyo isagoo la idlaaqa lasii dahay waxukmuhu xukunkiisana sadaqa waa soo hormaray cinda shuduudi buu kusoo hormaray shuduudka agtiisa wاlfardu fardina binisbati buu fardi ku ahaadaa wاlfardu fardiga binisbati yani bictibaari nisbati marka la eego fardiga ah maa waayo kii qayadta aad qaydahu isaga bihiqatin aad ku qaydo waa wixii aad hiqo ku qaydo fardiga nisbiga oo waxaad leedahay maalan lam yarwihi min ahiqaati ilaa fulan ama tafarada bihi fulaan min ahiqaati yacni hebel oo hiqaadka ka mida bis ayaa wariyey xadiidkaas ogow marka waa fardi nisbi marka loo eego hiqo kale oo aan ninkaas ahayn ma wariyey marka loo fiiriyey fardi waaye laakiin fii nafsi اlamri waxaa dhici karto rag kale inay wariyeen laakiin raggaas kale ay dacafo yihiin dhinac marka laga fiiriyo fardi maaha xadiidka dhinac kale marka laga fiiriyana waa fardi marka hiqaadka loo fiiriyo tusaale ahaan maalan mararka qaar marka dadku ma isfahmayaan xadiidkii maalan dakhala rasuulu llahi sala ly slam makata nebigu maka u galay wa calaa ra'sihi lmiqfar iyadoo kuufi bireed madaxa ay uga jiirtay waxay yidhaahdeen xadiidkaas tafarada bihi maalikun cid aan maalig ahayn ma warinin abubakar ibnulcarabiyaa soo booday wuxuu yidhi kow iyo tobanaa warisay idinkana waxaad leedihiin yir maalig keliyaa weriye qaar kalea marka waxay yidhaahdeen mujaasafa ayaa ku jirta warkiisa keenaa la yidhi marka waa ku ceebeeyeen abubakar ibnu lcarabi keenay dhaheen marka hadday kow iyo tobanka keen asagina uma sheegin maba keenin ibnu xajar marka wuxuu yihi waxaa laga yaabaa tacanudkooda waxooda marka arkay inuu ka dhaaftay markaasu wuxuu yidhi sida saxdaana asaga walxaqu macahu abubakar ibnu lcarabi bal wuxuu yidhi saddex kalaan ku daraayo yidhi aniga nacam afar iyo toban dariiquu keenay marka ibnu xajar laakiin wuxuu yidhi haddii la dhaho fardiga haddii nisbi loo akhriyo sax waayo oo la yidhaha lam yarwi hada alxadiida min ahiqaati can fulaan ila maalik maaligaa la gooni noqday bictibaari hiqaat haddii la dhaho sax waayo laakiin haddii eh, abubakar bakar ibnu alcarabina kaas kama hadlaynin wuxuu ka hadlaya xadiidka si guud fii nafsi alamri xadiidkan maalik iyo dad kaleba waa isla wariyey laakiin haddii la yidhaahdo qof hiqaa oo aan maalig ahayn ma wariyey ma warininaa la dhihi karaa ayb marka shayga mar walba ictibaar ka yeelan karaa ayb waalfardu binisbatina marka nisbada loo la eegaayo fardiga ah maa kii waay qayadtahu aada ku qaydo biiqatin bihiqatin aad ku qaydo hiqa ow beledin ama beled aada ku qaydo beledka odakartahu aada sheegtay oo maalan waxaad tiri xadiidkani lam yarwihi ila albasriyuun basriyiin unbaa wariyeen xadiidku waa fardi binisbati lilbilaad marka bilaadda loo fiiriyo basriyiina wariye laakiin basriyiin ha wariyeene hal qof maa wariyeen maaha waxaa dhici karta soddon qof inay wariyeen xataa oo basriyiin wada ah laakiin marka bilaadda loo fiiriyo xadiidkan cid kale ma warinin waay ow oh, amase can fulaanin ama hebel xaggii ka warintiisaad ku qeyde xadiidkan marka zuhri laga warinaayo hal ninaa ka wariyey saasaa rabtaa inaad dhahdo aw can fulaanin baad ku qayda naxwu qowlilqaa'ili qaa'ilka hadalkiisa oo kale oo kale waayo lam yarwihi xadiidka ma warinin can bakrin bakar kama warinin ilaa waailun waail maaha xadiidkan marka adiga hadda marka hal raawi baad fiirinaa binisbati libakrin xadiidkan cid aan waa'il ahayn kama warinin binisbati libakrin dad kale waa wariyey madiidiisa aw can fulaanin naxwu qowli اlqaa'il lam yarwihi can bakrin ilaa waa'il lam yarwihi lam yarwihi waxaa lamida lam yarwihi ma werinin hiqatun hiqo ilaa damra damra unbaa weriye kii marka hiqaadkii lagu qeydayo lam yarwi ma werinin haadakani hayru ahli اlbasra ahlu basra waxaan ahayn xadiidkan ma werinin waa kii beledka hadda marka beytkani wuxuu mihaaliyey maa qayadtahu bihiqatin ow baladin dakartahu mihaalkiisii waa labadaas fain yuriiduu haddii ay rabaan waaxidan mid oo min ahlihaa basro dadkeeda ah tajawusan ay u rabaan ayb fajcalhu ka yeel marka min awalihaa ayb fain yuriiduu haddii ay rabaan waaxidan mid oo min ahlihaa hadday ka wadaan oo maalan waxay yidhaahdeen lam yarwi hada hayru ahli lbasra waxa wariyey dhan oo hal nin oo reer basre ahaana wariyey tajawusaa ku jira markaas maana fain yuriiduu haddii ay rabaan waaxidan mid oo min ahlihaa dadkeeda ah tajawuzan yani tajawus dartiis liajli tajawuzin fajcalhu ka dhig marka min awalihaa kay hore ka dhig marka kii hore marka kee waayo alfardu qismaani fa fardun mulaqankii ka dhigna waa fardi mulaqa markaas mugtay hal nin bisaa xadiidka wariye halkii ninna dabcan beledow ka yimid markaasay tajawus ahaan waxay u dhaheen lam yarwi hada alxadiida hayru ahli lbasra hal ninaana wariyey bis oo reer basra ah kaas marka muxuu noqonaa fardi nisbi in lagu magacaabo waa tajawusaa ku jiro ee kaas min xaqihi in lagu magacaabo fardi mulaqa in layska yska ayb walaysa fii afraadihi الnisbiya dacfun lahaa min hadihi اlxayfiya walaysa ma ahanin fii afraadihi fii afraadi hada lbaabi baabkan afraaddiisa annisbiyati dacfun nisbiyadaa dacfun ma ahaanin ayb kuma dhexdeeda ma ahaanin dacfun wax dacfiya lahaa afraaddan min hadihi alxayfiyati dhinacan xayfiyada waa maxay min min jihati alfardiyati kuwan lasoo sheegay marka fardinimadaasi dacfi uguma sugno oo yacni fardiga <clears throat> saxiixna waa noqon karaa xasanna waa noqon karaa daciifna waa noqon karaa ayib laakiin haddii shuduud la xukumo shuduudku daciif unbau noqona <clears throat> walaysa ma aha ahanin fii afraadihi fii afraadi hada lbaabi baabkan afraaddiisa annisbiyati ee nisbiyada ah fardigan nisbiga ah ila kii hore asaga wuxuu yihi waxukmuhu cinda shuduudi sabaqa ayuu yidhi moogtaha <clears throat> khilaafkii halkaas jiraa jira afraaddan marka nisbiyada dacfun uguma sugnaanin lahaa iyada min hadihi alxayfiyati jihadan oo fardinimada ah dacfi uguma jiro lakin ida qayada daka bihiqa faxukmuhu yaqrubu mima aطlaqah laakiin lagu noqoyo idaa qayada haddii uu qeydo daka tafarudkaasi bihiqati hadduu ku qeydo tafarudkii fardigiiba u hiqanimo ku qeydo faxukmuhu xukunkiisu yaqrubu wuxuu u dhowaanayaa mima kii aطlaqahu la iطlaaqay yani min alfardi اlmuطlaqi buu u dhowaanaa sababtu waa maxay lianna raawiihi raawigiisa hayra hiqati kalaa raawiihi ilaa an yakuuna qad balaga rutbata man yuctabaru bixadiidihi yacni fardiga mutlaqa ah wuxuu rabaa inuu ku yidhaha haddii aad ku qeydo oo tiraa fardi nisbi ah ayaad waxaad ku qeyda ila dhowr nooca fardiga nisbiga laguu sheegay mid hiqa lagu qeydayo mid beled lagu qeydayo mid raawi lagu qeydaayo sheegay soo maa kii iqada lagu qaydaya soo qabso haddaad tiraahdid tafarada bihi fulaan maalik tafarada bihi maalikunaa tiri macnaa maxaad ka wadaa dad kale waa wariyeen laakiin hiqaad ma aha maalik keligiisaa wariyey ayb haddii marka sidaas uu yahay xukunkiisu muxuu noqonaa fardi mutlaqa waa xukunkiisu lianna ruwaadda kale ee ducafada ah wujuuduhum kacadamihim waay soo maha wujuuduhum kacadamihim waay xadiidkaani marka muxuu noqonaa xadiid oo hal nin wariyey xadiid hal nin oo wariyey marka daciif ma ahaa jirin oo saxiixna waa noqon kare xasanna waa noqon kare waxna waa noqon kare aduu war baa ku jira ayaa ku jira haddii laakiin ragga kale ee la wariyey ninkan fiqada ah ay yihiin dad muctabariina bihim muctabar waa sheegnay waa qofkii maalan waxaan dhahnay waa qofka aan mutahamka ahayn matruuga ahayn munkarulxadiidka aan ahayn oo dacfigiisa uu dhow yahay markaasi maya markaas saas inuu ma noqonaayo fardi mutlaq ma noqonaayo kan laftiisa daciifka ah ninkan fiqada waa kaba soo maaha yaraan asaga binisbati xadii xasan buu noqon karaa kan marka xadiidkiisii daciifka uu warinayo xasanuu noqonayo liajli kan dartiisa laakin idaa qayada haddii yacni laakin idaa qayada daaka tafarudkaasi haddii uu ku qeydo bihiqati hiqa haddii uu ku qeydo fa xukmuhu xukunkiisa yaqrubu wuxuu u dhowaanayaa mima aطlaqahu kii la iطlaaqay fardigii mطlaqa ayuu xukunkiisa ku dhowaanaya oo markaa nisbi maba ahaanaya sababtuna uu muطlaq fardi muطlaq ku noqonayana waa maxay liأnna gayru hiqati ka laa shay laakiin hadduu muctabar yahay oo dacfigiis ounan darnayn ka laa shay ma noqonayo hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu wslam calaa nabiyina mxamedi